alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed w salama waxaynu ku soo jirray suuratu nisaa awalkeedaynu ku soo jirray waxaynu ka qaadaynaa insha allahu tacaala aayadda lixiyo tobnaad ee min suurati nisa laqbada koowaad waa laqbaynay macnaha guudna waa sheegnay labadan aayadoo isku xigaana inay mansuukho yihiin mansuukho inay yihiin oo aayaadkii sheegaayey xadka zinada inay ka dambeeyeen waa tilmaanaa aayaddii jeedalka tilmaamaysay alzaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda iyo aayaddii rajmiga sheegaysay ee tilaawadeeda la nasakhay laakiin xukunkeedu uu ahaa mid baaqi ah marka waa mansuukho yacni camal ahaan laguma camal falayo labadan aayadood ee waxaa lagu camal falayaa aayaadka ka dambeeya nasakhaa lagu camalfalaya allah waxau yidhi walladaani yaatiyaaniha minkum faaaduuhuma walladaani labadii bitakfiifi nuuni wa tashdiidiha laba qiraa'o ku tilmaamaya nuunka khafiifintiisa iyo shadistiisa xaalay ku sugan tahay oo walladani waa la akhriyay nuunka la shado hadduu nuunka shadmana mad baa imanaya iyo in la khafiifiyaan la shadin marka labada qira'a waa bimacnan isku macno weeye alladaanina waxaa loo isticmaalaa laba raga marka la sheegaayaa loo isticmaalaa waa sababtay culamada qaarkood u yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsan tahay liwaadka yacni ragga isu taga bay ku saabsan tahay oo xukunkani ku saabsanaa in la dhibo yacni markaa la amray ahlucilmiga qaarkoodna waxayan dhahan kuma gaarahee labada noocba waa soo gelayaan hadday zinadii tahay iyo hadday liwaadka tahay mid walba waana sida mufasirku maray jalaaldiin asiyuuti raximahullah oo marka loo eegaayo labiyo dhadig inay yihiinoo zina tahay waa liltakhliibi baa walladaani loo yidhi ama walladaani waxaa la haalib yeelay labkii markay tahay laba lab ay tahay oo liwaadka ay ku saabsan tahayna asalkeedii baabay ku sugan tahay marna takhliib bay noqonaysa waladaani labadii yaatiyaanihaa faaxishada samaynayoo la imanayey ay ilfaaxishata faaxishada waa dembi foolxun weeye sida khaalibkaana waxaa loo isticmaalaa zinada ama liwaadka loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkoodna macno ka ballaadhan baa loo isticmaalaa fawaaxishto yacni markaa dunuubta aadka u xunxun oo dhan baa soo gudagasha mm. ay ilfaaxishata faaxishada samaynaayey faaxishadii buu fasiro azina aw illiwaad azina zinada inay labiyo dhadig isu tagaan oo si xaaraana isugu tagaan aw illiwaata ama markaysagaa laba lab isu tagaan minkum xaalay idinka idinka mid yihiin ay irijaali raggiinna ka mid yihiin fa aaduuhumaa labadoodaba dhiba maxaa lagu dhibayaa bisabbi cay la caayo wadarbi iyo garaac la garaaco binnicaali kabaha lagu garaaco lala dhaco yacni kabaha lala dhaco fa in taaba hadday toobad keenaan minha faaxishadaa ka toobad keenaan wa aslaxa ay hagaajiyaan oo wanaajiyaan alcamala camalka fa acriduu canhumaa ka jeesta xaggooda walaa tu'duuhumaa ha dhibina ina allaha kaana tawaaban raxiima bimacnaa dhibaatada ha u joogtayninoo ha iskaga wadine haddii intay toobad keenaan salaax iyo wanaag idinka muuqdo yacnii xaaladda caynkaasa dhibaatada ka daaya oo ka jeesta ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay tawaaban mid toobad aqbal badan calaa man taaba ciddii toobad keenta ayuu u toobad aqbal badan yahoo ka aqbalayaa towbadda raxiiman mid naxariis badan buu ahaaday bihi cidda toobad keentu u naxariis badan yahay cumuuman ba allah waa naxariis badan yahay cidda naxariisatana allah waa u naxariistaa cidda toobad keentee wanaagsanaatana si gaaru ugu sii naxariistaa raxmadda ilaahayna caamo iyo khaasay labada mid walba leedahay wa haadaa xukunkani mansuukhun bilxaddi waxaa lagu nasakhay xadkii baa lagu nasakhay ay biiijaabi alxaddi xadka in la waajibiyey ayaa lagu nasakhay xadkaasoo yacni jeedal ah iyo masaafurin la masaafuriyo sannad waa haddii markaa guur hore aanu shakhsigu soo marin waa kii inoogu soo sheegay sharaxa aayadda hore uma jacala lahuna sabiilan bijaldi lbikri mi'atan wa taqriibiha caaman wa rajmi lmuxsanati marka in eh, boqol jeedo la jeedlo haddii eh, qofka sinaystay aanuu guur hore soo marin aayadda suuratu nuur bay ku caddahay azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda ama in marka la masaafuriyo sannad axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixyada ku soo aroortay iyo kayrkoodba ayaa sheegaya jamaahiiru ahlilcilmina waa ku camalfaleen oo waa qaateen khilaafan lilxanafiyati xaalay khilaafayaan xanafiyada khilaafayaan oo xanafiyadu taqriibu caam may qaadan iyadoo axaadiistii sixaaxi ku soo aroorto mutacadidii haddana may qaadanoo kumay camal falin waayo agtooda qaacide ayaa markaa agtooda jirta ku saabsan aziyaadatu cala annasi naskhun qaacide ay ka warramaan oo usuulka kaga warramaan xanafiyadii oo ku saabsan naska waxaa lagu kordhiye lagu ziyaadiyaa nasakhaad bay ka dhigantao waa nasakhaad marka azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi-ata jalda aayadda waxaa laga fahmaya bay yidhaahdeen xad dhammaystiran inuu yahay jeedalka boqolka ahi axaadiista aaxaadkee soo aroortee tilmaamaysaa in lagu daro sanad in la masaafuriyaana waxay faa'iidaynaysaa inta aayadda lagu sheegay xad dhammaystiran maahe waa bacdulxaddi waa qayb xadkii ka mid a taasina waxay noqonaysaa naskhi bay noqonaysaa oo aayaddii in la nasakhay ila tamaam xadka ku saabsan baa laga qaadanayay ayaa marka ay noqonaysaa bay yidhahdeen waxaynay leeyihiin khabar aaxaad iyo aayad qur'aana ma nasakhi karo yacni maadaama axaadiisa aaxaadi aynay nasakhi karin aayad qur'aana waxay markaa noqonaysaa dee waxa weeye markaa xadiiska aaxaadkaa lama qaadanayo qaacidada noocaasa agtooda muqararka ah laakiin jumhuuru ahlicilmi oo saddexda madhaboode kale ka mid yihiin iyo ahlulxadiiskuba waxay leeyihiin maya axaadiista waa lagu camal falayaa waana la qaadanayaa nasakhaadna ma aho aziyaadatu cala annasi naskhun haddaan mar munaafaad ka dhaxaynin oo aynay toos isaga hor imanaynin nasakhaad ma aha nasakhaad ma aha aayadda waxaa lagu sheegay intaa in xad ahaan looga jaro marka axaadiistana waxaa lagu daro intaa in lagu kordhiyo yani markaa taqriibu caam sanad in la masaafuriyo aayaddana waxa weeye cadamu dikri unbaa ku sugan markaa aan la sheegin sanadka masaafurinta laakiin nafyi la nafyinaayo oo ka hor imanaya xadiiskoo ah markaysaga ha masaafurinina kuma sugna mar haddaynay ku sugnayn nasakhaad ma aha mar haddaynay ku sugnayn nasakhaad ma aha ziyaadada markaysagaa nas lagu kordhinayaa mar haddii munaafaad aanu ka dhaxayno oo aanay iska hor imanayn nasakhaad noqon mayso masalan waxaa laynagu waajibiyey yacni markaa zake in la bixiyo ansibada iyo nisaabada zakadee laynoo sheegay iyo tafaasiisheedu naska laguma sheegin marka aayaadka qur'aanka laguma sheegine nusuusta axaadiista ah baa lagu sheegay nasakhaad noqon mayso waa ziyaada cala nasi shuruudaha salaada iyo arkaanta salaada ashyaada aan lagu sheegin qur-aanka ee axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam laynoogu sheegay ma noqonayso nasakhaad noqon mayso marka aziyaada cala annasi naskhun qaacidada in saa loo itlaaqaa halat weeye bay yidhaahdeen oo wax munaafaad oo ka dhexeeya ma jiro saas aawadeed yacni waxay noqonaysaa in lagu camal falaya ayay noqonaysaa sidaa jamaahiiru ahlicilmi mareen baana saxan rajmigana waxaa ku soo arooray aayaddii tilaawadeeda la nasakhay iyo axaadiis badanna waa ku soo arooreen marka xukunka rajmigu waa baaqi waa xukun baaqi ah oo lagu camalfalayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey oo dhowr qof ayuu amray in la rajmiyo ay ka mid yihiin markaysaa markaa maacis ka mid yahay juhaniyadii ka mid tahay qaamidyadii ka mid tahay labadii yuhuudi ka mid yihiin kullu daalika nebiga amarkiisa ayaa lagu sameeyey khulafaa raashidiinkuna waa rajmiyeen markaa sidaas aawadee rajmigu waa xad sharci ah waana xukun baaqi ah oo qofka markaa zinaysta ee guur hore soo maray guurkaana galma ku sameeyey guurkaasina saxiix ahaa kadibna marka waxaa zinaystay ayaa markaa rajmigana lagu furinayaa oo dhagaxa in lagu dilo ay tahay saas yadaa weeye tawaaban tawaab waa isim ka mida asmaada ilaahay waa magac magacyada ilaahay ka mida tawaab addoonkana waa dhacdaa in lagu sifeeyo in allaha yuxibu tawaabiin addoonka marka lagu sifaynaayo waa ka toobadkeenka badan baa loo jeedaa allah marka lagu magacaabaayo oo sifo iyo magacba ay u tahayna waxaa looga jeedaa waa kii toobad aqbalka badnaa towbaddana sharciyey tawaabnimada ilaahayna waxaa ka imanaya saddex arrin baa ka imanaya kow marka koowaad toobadda waa sharciyeeyey waana jecel yahay in la toobad keeno waana sharciyeeyo albaabka toobaddu furay ciddii toobad keenta waa ka toobad aqbalayaa buuli mar labaadka cidda toobad keenta isagaa toobadda waafajiya haddaanu waafajin lahaynna may toobad keeneen waa mar labaad mar saddexaadka cidda toobad keentu toobadda ka aqbalaa marka tawaabnimada ilaahay intaba way shamlinaysaa inuu marka hore towbadda sharciyeeyey jecel yahayna toobadda mar labaadka markaysagaa toobadda cidda toobad keenaysa waafajiyo mar saddexaadka uu toobadda ka aqbalo marka tawaabnimada ilaahayna sidaas ayaa markaa lagu fasiraya wa haadaa xukunkani mansuukhun bilxaddi xadka ayaa lagu nasakhay bimacnaa waajibinta xadka la waajibiyey baa lagu nasakhay in urida biha zina haddii zinada looga jeedo oo faaxishada zinada laga tilmaamayo wakada saasoo kaley ahaatay in urida biha alliwaadu haddii liwaadka looga jeedo cinda shaaficiyi shaafici agtiisa oo markaana waxay noqonaysaa in markaa xadka lagu nasakhay oo shaafici wuxuu ka dhigay yacni markaa inuu xukunka zinada marka ay la mid tahay liwaadku la mid yahay oo waxa weeye hadduu markaa uu muxsan yahayna cidda liwaadka samaysay la rajminaayo haddii kalena la jeedlaayo oo ay noqonayso xadkii zinada in laga jaraa laakina almafcuula bihi ha yeeshee ka markaa lagu sameeyey isaga loo tegey laa yurjamu cindahu shaafica agtiisa la rajmin maayo wain kaana muxsana muxsanba ha ahaadee bal yujladu waa la jeedlayaa wa waana la masaafurinayaa sanad baa la masaafurinaya marka sida waxa weye qaacidadiisu marka ay noqonaysay waa khilaafay suurada waa ku khilaafay mafcuulu bihiga waxaana jira xadiis soo arooroo sheegaya man ra'aytumuuhu yacmalu camala qawmi luut faqtulu lfaacila walmafcuula bihi yaa aragtaan ee markaas sameeya shaqadii qowmu qowmuluud oo kale sameeya ka samaynaya faacilka iyo ka lagu samaynaya labadaba dila xadiiska caynkaasna sanadkiisa maqaal baa ku jira laakiin ahlucilmiga qaarkood waa ku weeyeen bacdu ahlicilmina waa ku camal faleen oo waxay yidhaaheen isaga mar walba waa la dilaya cid faaxishada liwaadka samaysay wakhtiga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la xukumay ma dhicin oo lama helin ha yeeshe wakhtigii saxaabada ayay dhacday nebigu markuu geeriyooday dabadeed wakhtigii saxaabada ayaa cid caynkaas samaysay ay dhacday saxaabaduna way ka shireen waa isaga yimaadeen arrinkii waa niqaasheen waa isla eegeen markay arrinkii isla eegeen waxay isku waafaqeen in la dilaayo ha yeeshe waxay isku khilaafeen sida loo dilaayay isku khilaafeen saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen dab ha lagu gubo cidda shaqadii qowmuluud oo kala samaysa yacni marka ha la gubo dab ha lagu gubay qaarkood yidhaahdeen qaar kaloo saxaabada ka midii waxay yidhaahdeen yacni markaa maye seef marka kurka ha lagaga jaro bacdi kale waxay yidhaahdeen dembigan waa dembi aan cid kale ku caasiyin qowmuluud cid ka horraysa oo cisyaankaa la timin lama hayo sidaas aawadeed buur dheer ha la saaro buurtaa dheer marka la saaro marka dhalada buurta la saaro halkaa ha laga soo tuuro marka halkaa laga soo tuuro dhagxantana ha laga soo daba tuuro ha lagu miiso sidaa ha lagu arjumo si markaa ugu ekaado sidii qowmuluud oo kale loo halaagay inta markaysa markaa dhulkii ay ku sugnaayeen sidaa loo gooyo sare loo qaaday waa la soo foorariyey dhagxanna markaasaa markaa yani lagu soo lagu soo daadiyey oo waxa weeye markaa sida dhibicda roobka dhagaxa lagaga dhigay marka si qaabkii qaab e, shabbaha loo sameeyo waa in buur dhaladeed la saaraa dabadna laga soo tuuraa dabadna markaa dhagaxana sidaa loogu miisaa oo qaabkaa lagu dilaa ahlucilmiga qaarkood markay khulaasaynayaan waxay yidhaahdeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay isku waafaqeen ruuxa markaa shaqada noocaasa sameeya ee yacni markaa liwaadka la yimaada ama ragga isfuula ee faaxishada noocaasa sameeya in la dilo bay isku waafaqeen ee kayfiyada lagu dilayuunbay isku khilaafeen qaabka loo dilayo waa sidee baa saxaabadu isku khilaafeene yacnii in la dilo waa isku waafaqeen bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen wa iraadatu lliwaati adharu bidaliili tasniyati damiir sheikhu wuxuu yidhi shaarixa shaarixaahi wa iraadatu liwaadi liwaadka in looga jeedo aayaddan waladaani ya'tiyaaniha minkum adharu waa ka muuqad badan tahay in looga jeedo zinadii waxay uga muuqad badan tahay bidaliili tasniyati damiir damiirka in la labeeyo oo la tasniyeeyey daraaddeed oo damiirkii ayaa marka waxaa la tasniyeeyey markaa in la tasniyeeyey aawadeed ayay marka uga muuqad badan tahay ismu mawsuulkii iyo damiirka mid walba waa la tasniyey waladaani baa markii hore la yidhi markii dambena waxay fa'aaduuhuma waliba markaa damiirka loo celinayana minkum baa la yidhi oo damiirkii markaa ragga u noqonaya ayaa marka waxa weeye la sheegay walawalu qaal fariiqa hore ama kooxda hore ee sida kale martay oo yidhi zinada keliya looga jeedaa qaala fariiqaasi waxa uu yidhi araada azaaniya waazaaniyata wuxuu uga jeedaa azaaniya ninka sinaysta waazaaniyata iyo qofka dumar ee sinaysata ayaa looga jeedaa lab iyo dhadig iska sinaystay ayaa looga jeedaa waladaani yaatiyaaniha minkum wayarudduhu suyuuti waxau idhi raximah ullah wayarudduhu sidaa waxaa radinaya oo ka hor imanaya tabyiinuhumaa caddaynta lagu caddaynaayo bimin min lagu caddaynaayo mintaasoo almutasilati la xidhiidhsan bidamiiri rijaali damiir markaa ragga u noqonaya la xidhiidhsanoo minkum la yidhi washtiraakuhumaa fi ladaa waxaa kaloo radinayaa washtiraakuhumaa wadaagga labadooduma wadaagayaan fi ladaa dhibaatada ay wadaagayaan la dhibaayo iyo watawbati iyo towbadda ay wadaagayaan walicraad iyo icraadka ay wadaagayaan hmm. taswiir idinku dara marka towbada ayaa saxan oo yacni markaa nusakha muxaqaqa qaarkoodna ay qorayaan waishtiraakuhumaa fi aladaa waltawbati walicraad aayaddana taswiya kuma sugnee tawba ku sugan faaaduuhumaa fain taaba wa faacriduu canhumaa maxaa laga simay iidaaga la dhibaayo towbadda iyo islaaxa ay la imanayaan iyo icraadka laga jeesanayo xaggooda intaba waa laga simay marka towbaddu aayadday ku sugan tahay fain taaba waa aslaxa islaaxuna maadaama towbaddii inuu dhammaystiraayo waxba si gaara uma sheegin marka waxa saxan watawbati in laga tilmaamay waishtiraakuhuma fi aladaa waltawbati walicraab kitaabka xaashiyada jamalka nuskhadii hore markaysa markaa dabacaadkii hore dabco ka mid ah xagga sare ku qoraysa laakiin xagga hoose ayuu sida saxda ah ku keenayaa watawbati ah iyadoo xagga sare ay ku qoran tahay wataswiyati ayuu hoosta wuxuu ku sheegayaa xaashiyada watawbati waishtiraakuhuma fi aladaa waltawbati walicraab waana sida ii qoran xaashiyada saawiga muxaqaqada ana saasaa ku qoran daahirka aayaddana saasaa waafaqsan marka macnuhu wuxuu noqonaya waishtiraakuhumaa iyo wadaagga ay labadoodu wadaagayaan fi ladaa yacni dhibta la dhibaayo wa iidaaga adaa buu ka cabiray iidaaga fiicnay iyo watawbati towbadda iyo walicraadi jeesiga laga jeesanaayo markay toobad keenaan intaba inay markaa waxbay ka siman yihiin wa huwa makhsuusun birijaali wa huwa xukunkani maqsuusun wuxuu ku gaaryaho lagu gaar yeelay in la dhibaataynaayo birijaali ragga lima taqadama wixii soo hormaray daraaddeed baa loogu gaar yeelay ragga fi nisaa'i dumarka ku soo hormaroo min alxabsi xidhis guryaha lagu xidho ah yacnii sheikhu wuxuu marayaa raximahullah in waxa weeye aayadda horena dumarka ay ku saabsan tahay aayaddan dambena ay ragga ku saabsan tahay waana qowl jiro oo culamada qaarkood ay mareen laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo aayadda horena dumarka ha lagu sheegee ragguna waa la xukumo nafyulfaariq baa ku sugan taqliib in la yidhaahdo waa laga fiican yaho rag iyo dumar marka la kulmiyo dee raggaa la qaalib yeelaa marka in la yidhaahdo wallaatii ya'tiina alfaaxishata ragguna waa soo gudagelayaan dee arrinka noocaas waa baciid marka saas aawadeed waxa fiican lahaa dumarkii baa la sheegay iyagu markaa soo maray guurka hore soo maray waxaana laga qaadanayaa raggii muxsiniinta ahaana iyaguna inay la xukum yihiin oo nafyul faariq meesha ku sugan yaho wax faariqo muctabara udhexeeya aynay jirin wax faariqo muctabara oo u udhexeeya aynay jirin xusidda lagu xusay xukunka markaysaa dumarka lagu xusay yacni markaa raggii kama duwana oo unuusada iyo dukuuradu baabkan cuquubaadka marka laga hadlayo faariq mu'asira ma aha xuduudda marka la joogo yacni waxay noqonaysaa isku mid bay noqonaysaa azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaala min allah xuduudo dhan waa noocaas cuquubaadka kalena waa saas si leeg marka waxa weye aayadda hore waxaa lagu xambaarayaa inay tahay yacnii markaa ku saabsan tahay calaa qawlin yacni ku saabsan tahay ciddii markaa muxsanaad ahayd ee bimacnaa dumarkii guur hore soo maray dabeedna sinaystay raggii guur hore soo maray ee iyaguna sinaystayna waa la xukumo ama mafhuuma laga qaato mafhuum muwaafaqaa ama qiyaas markaa waxaa jel iyo nafyulfaari ku dhisana laga qaatee wuxuu noqonayaa waa la xukum saynu ku arki doonnaba markaysagaa masalo kale oo ku saabsan faida uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisu maa cala almuxsanaati min alcadaab dumarkii addoommaha markay sinaystaan baa laynoo sheegay xadkoodu inuu yahay yacni markaa nus inuu yahay oo konton jeedal uu noqonaayo raggii addoommada ahaa lama sheegin yaan la sheegine laakiin waa la xukumo oo nafyulfaariq baa ku suganoo ama mafhuum muwaafaqaha laga qaato ama qiyaas markaa waxawa jeli oo nafyulfaariq ku dhisan ha laga qaatee waxay noqonaysaa xukunka iyaguna waa kala mid aayaddan dambana waxay ku saabsan tahay zinadii bay ku saabsan tahay liwaadkana culamada qaar waa ilxaaqiyeen marka zinadii yacni ayay ku saabsan tahay cid aan hore marka guur hore u soo marin ay sinaysato marka qolana waxa la guryaha ku xabisa oo ragga iyo dumarkuba marka ay ka siman yihiin guur hore soo maray waa intii aan eh, rajmiga la sharciyayn weeye oo aan cuquubada marka rajmiga dhagax ku dilku aanu iman qolana waxa la yidhi guryaha ku xabisa lama odhane waxaa la yidhi markaa dhibaateeyo yani canaan iyo markaysaga cay iyo yani marka waxa wax yaraa ku birifbirifsiisaan oo ku dhufdhufataan iyo waxyaalaha caynkaasoo kale ah ku sameeyo ku dhiba iidaaga waxaa loo isticmaalaa markaysaga dhibta aan cuslayn baa loo isticmaalaa marka cayda iyo canaanta iyo ila waa nooc cuquubada ka midoo canaantu waxawey waa nooc tacsiir ah yani markaa taasaa looga jeedaa iyo waxyaalaha yara lagu dhufdhufanayo hadday toobad keenaan oo markaa wanaagsanaadaan oo camalkooda hagaajiyaan markaa iskaga jeesto iska dhaafa haddaba markaa waxa weye fa intaabaa laguma dayne wa aslaxaa baa la raaciyey islaaxi maxaa lagu garanaya salaaxu qofku markaysagaa inuu wanaagsanaaday oo toobad keenay waxay u baahan tahay zaman in lagu ogaado ayay u baahan tahay waxaynay fuqahadu markaysagaa yidhaahdaan muddo ilaa sannada qofka haddaan markaysagaa wixii xumaana aan lagu arag ee salaamo iyo wanaag iyo salaax ka muuqdo oo xaaladdiisii inuu beddelay ay ka muuqato xaaladda caynkaasa waxaa la xisaabinayaa intaa haddaan xumaani ka soo daahirin inuu markaa waxa weeye salaaxii markaa uu yimi baa la xisaabinayaa taas yadaa baa lagu eegayaa bay yidhaahdeen culammadu waxaanay ka qaataan asarka cumar bnu khadaab bay ka qaataan nin la odhan jiray sabiiq ibnu cisli ayaa jiro oo mutashaabihaadka qur'aanka raacraaci jiroo dadkana su'aali jiro ku xujayn jiray ayaa jiray marka waxa weeye dariiqo aan fiicnayn buu marka waxa maray oo ku saabsan qur'aanka mutashaabihaadkiisa inuu soo qaato iyo aayaadka is idhaahdo tacaarud iyo waxbaa ka dhaxeeya oo dadka markaysaga dabeedna uu su'aalayo kaannahu dadkii markaysaga uu ishkaal gelinaayo amaba uu doonaayo markaysaga bidca inuu u daliishado iyo wax la mida markaysaga markaa looga baqi karo waatuu ku yidhi markaysaga cumar haddii aan ku heli lahaa madaxaagoo xiiran ya waaba ku dili lahaa qur-aankaa jari lahaa yani khawaarij inaad tahay ayaan markaysaa markaa dee u qaadan lahaa marka haddaad xiirnaan lahayd buuri simaamu taxliiq sooma ahayn haddaad xiirnaan lahayd buuri kurkaankaa jari lahaa buuri cumar waa garaacay ninkaas markaa mutashaabihaadka dadka weydiinaya sabiiq ibnu cisli baa la odhan jiray waa garaacay ilaa uu madaxa markaysaa markaa kaga dhiijiyey oo dhiig ka keenay ayuu garaacay kadibna wuxuu amray inaan cid la fadhiisataa ninkaas inaanay jirin ya ninkii waxa weeye wuxuu noqday nin yacni markaa la fanteeyo oo laga cararo wuxuu yimaadaa majlis cidi fadhido ama meeli ay cidi joogto ayuu yimaadaa markaasaa la yidhahdaa casmatu amiiri almu'miniin amarkii amiirulmu'miniinkaa la fulinaya markaasaa laga kala yaaca markaasaa keligii meesha laga tagaa cidduu u tagaaba waa ka yaacan yacni ninkii markaa cidhiri badan buu dareemay muddo sannada markii sidii lagu waday ayaa la yidhi ninkii hadda wanaag baa ka muuqda markaasuu deedna dadkii u fasaxay cumar oo uu yidhi markaysa markaa waxaan yani fasax baa u tihi halkaasay fuqahadu ka qaateen muddada markaysagaa salaaxa qofka lagu ogaanaayo bacda tawba inay tahay markaysa markaa yani ilaa sana inay tahay sannadaa haddii wax markaa xumaani aynay ka soo muuqanin waxaa la ictibaarinayaa inuu salaaxi markaa xasilay oo wanaagsanaaday ayaa la ictibaarinaya laakiin hadday noqoto yani markaa caadat xaliimatu ilaa caadatiha alqadiima xaliima caadadeedii horey dib isaga laabatay hadday noqoto xumaani dib uga soo muuqato yani lama ictibaarinayo salaaxii markaysaga inuu xasilay yani markaa mid la ictibaarinaya ma aha muddadaa sanada gudaheeda haddii waxaasi ka soo muuqdaan marka minta wuxuu yidhi waa bayaaniya marka tabciid iyo bayaan baa labada mid walba loo laqbayn karaa ibhaamka walladaani ku jira yacni waxa weeye ayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen bayaan baa la ictibaarinaya marka bayaaniye loo loo laqbeeyana waxay noqonaysaa walladaani labadii ya'tiyaaniha faaxishada samaynaya oo la imanaayey minkum xaalay idinka ahaadeen oo raggiinna ay ahaadeen laakiin tabciidna waa loo fasiri karaa sida markaa laqbadaba aynu ku marnay laakiin hadda cibaaradiisu waxay u eg tahay isagu tabyiinka inuu dooranaayo saasay markaa u egtay allah waxa uu yidhi inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin uma yatuubuuna min qariibin fa faulaa'ika yatuubu allahu calayhim inama atawbatu towbadda la aqbalayaa cala allaahi allah korkiisa waxay ahaato allah eh, ballan qaaday inuu aqbalaayo liladiina kuwii kuwii bay u sugnaatay towbadda maqbuulada ah ee mardiyada ah ee allah ballan qaaday inuu aqbalayaa liladiina kuwii bay u sugnaatay yacmaluuna samaynaayey assuu'a xumaatada samaynaayey waxay xumaan samaynayeen bijahaalatin xaalay aqoon darro ku dheehan yihiin xaalay aqoon ku dheehan yihiin bay xumaanta samaynayeen uma yatuubuuna intaa dabadeedna waa toobad keenayeen min qariibin zaman dhow bay toobad keenayeen fa ulaa'ika kuwaa sifada la soo sheegaydihii yatuubu allaahu calayhim ilaahay waa ka toobad aqbalayaa wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan xakiiman xikmad badan walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat walaysat itawbatu towbadda maqbuladii uma sugna liladiina kuwii uma sugna yacmaluuna samaynayey alsayi'aati xumaanaha samaynaayey waxay xumaanaha samaynayeen xataa idaa xadara ilamaa markuu ku soo xaadiray oo u yimi axadahum midkood almowtu geeridu ay u timi qaala wuxuu yidhi innii anigu tubtul'aana hadda ayaan toobad keenay walaladiina iyo kuwii toobaddu uma sugna yamuutuuna dhimanayey wa hum kufaarun waxay dhimanayeen walxaal hum iyagu kufaarun ay gaalo yihiin ulaa'ika kuwaa la soo sheegay waa labada nooce kuwa xaaladdii markaa naftu iska guraysay ee ay dhuunta soo gaadhay yacni geeridu ku soo xaadirteen nolol ay ka quusteen yacni markaa toobad keenaya iyo kuwa gaalnimadaba ku dhimanaya towbadda ay aakhiro odhanayaan waa toobad keenaynaa yaa yacni kuwaas actadnaa lahum waxaanu u diyaarinay yaga cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman u xanuujinayo aayadda hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ciddii xumaan samaysaa oo xumaantaa ka toobad keenta towbad shuruuddeedii oofsatay oo shuruuddu u dhammaystiran tahay wakhti towbaddu furan tahayna ay toobad keeneen allah inuu ka toobad aqbalaayo inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala jahaalada waxaa loo jeedaa cid kastaoo dembiga la timi baa laga tilmaamaya looma jeedo inaanu garanaynin shaygani inuu dembi yahay inaanu garanayn lagama tilmaamaayo ee ku kastoo dembiga sameeyey yacnii ha u sameeyo isagoo garanaaya ama isagoo markaa u badrheedhay ama isagoo markaysagaa kama'ay yacni mid walba jahaala ayuu ku sameeyey xataa hadduu garanaayo xukunka oo uu dabeedna marka waxa weeye ku dhacay dembiga jahala la ictibaariyaa waayo macsida la samaynayaa jahli lafteeda ah yaa saxaabadu waxay ku ijmaaceen ku kastoo dembaabaa oo dembiga la yimi jahaala ayuu ku dheehan yahay sida abilcaaliya taabicigii lo odhan jiray uu yidhi abilcaaliya wuxuu ka warrami jiray anna asxaaba rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam kaanuu yaquuluuna kullu dembin asaabahu cabdun fahuwa bijahaala saxaabadii nebigu waxay odhan jireen buu yidhi abulcaaliya odhanaya taabiciga la yidhaahdo yacnii qof kasta oo dembi la yimi addoon kasta oo dembi la yimi jahaalo iyo aqoon darru kula yimi bal waxaa la soo naqliyey saxaabadu inay saa ku ijmaacsanaayeen sida qataada uu yidhi ajmaca asxaabu nabiy sala allahu aleyh wasalam ana kula man casa allaha fahuwa jaahil yacnii saxaabadii nebigu waxay ku ijmaaceen mid kastoo ilaahay caasiyaa inuu jaahil yahay dee qur'aankaaba sheegaya ya wainlaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna waakum min aljaahiliin ilahay ou haddaad dhagartooda iga leexin weydo dhagarta dumarkaa haddaad iga leexin weydo nebi yuusuf baa odhanaya ya wainlaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna waa u iilanayaa yacni asbu hamoodin waa asiibayaa inay to waa ku dhacayaa yani waa saba yasbu waa laba maadoo kala duwan ya marka isaabo iyo sab way kala yihiin marka waxa weeye ishtiqaaqaadka kelimaadka waxaa lagu kala garanayaa iyo mawaadka kala duwan yacni cilmiga sarfiga ayaa lagu kala garanaya yacni waana muhim haddii kale qofku marka wuxuu isku qaldi karaa mawaad kala duwan buu isku qaldaya ya oo uu moodayaa mid kale inay tahay uu qaadanaya iyadayna shaqo isku lahay inay kala duwan yihiin ya marka asbu ilayhinna waa sabaa yasbu asbu waa min asabwa cajiba rabuka min shaabbin laysat lahu sabwa waa ta lagu soo wariyey marka sabwadu waa maxay waa dhacdhaca dhallinyaronimada marka wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhin ay amil ilayhinna waa u iilanayaa wa akun min aljaahiliin kuwa markaa jaahiliintan ka mid noqonayo haddii macsida aan ku dhaco jaahil baan noqonayaa buu leeyi marka jahliga waxaa laga tilmaamayaa macsida ayaa laga tilmaamaya dhicitaanka lagu dhacay oo xagguu jahligu kaga jiraa hadduu shaksigu xukunkii garanaayo yacni xaggee jahligu ka soo gelaya waxay yidhahdeen culammadu marka uu shaksigu macsida la imanaayo haddii cuquubadii dembigu markaysaga ay yacnii sidii ay ahayd iyo qaradii iyo miisaankii ay lahay ay markaa niyaddiisa iyo qalbigiisa xaadir ku ahaan lahayd oo aan marka waxa yacni markaa hubaar iyo wax fuuli lahayn ya dee kuma dhaceen oo ma doorbideen hadda maaragta kuma dhaceen arrinkaasoo lama yimaadiin ee waxay noqonaysaa xaaladda noocaasa shahwadiibaa waxay daboolaysaa garashadii uu garan lahaa ee qalbigiisa xaadir ay ku noqon lahayd qarada markaysaga uu leeyahay macsida cuquubadeedu ay leedahay ya yani kaanahu markaysaga markaa dhehe fuulay oo kale marka kullu man casa allaha fahuwa jaahil marka jahliga waxaa looga jeedaa macsida lala imanaya laga tilmaamayo saas aawadeed la odhan maayo kii garanaayey shaygan inuu macsi yahay iyo dembi ogaa soo geli maayo ilaahay wuxuu ku qayday bijahaala la odhan maayo E, mid kasta oo dembiga ku dhacay towbaddu waa u furanta umma yatuubuuna min qariib dabeedna toobad keena wakhti ku dhow ya wakhti dhow toobad keena wakhtiga dhow waxaa looga jeedaa maa qabla alqarqara waa inta toobadda la aqbalayo o dhan cumrigao dhan waa iska qariib maxaa qariib loogu idlaaqayaa waxaa qariib loogu magacaabayaa qariib loogu idlaaqay nolosha adduunyadaaba iska qariib ahoo yacni markaa aamaduhaa zamanun qariib wakhtigeeduba waxa weye waa wakhti iska yar marka waxa weye kullu man taaba qabla algharqarati ama qabla alixtidaari faqad taaba min qariib faqad taaba min qariib ku kastoo toobad keena intaan naftu dhuunta soo gaadhin wakhti dhow ayuu toobad keenay marka waxa weeye toobadda laba xaal baa la xidhaa labadaa goorood waxay tahay marka qoraxdu galbeed ka soo baxdo toobaddu waa xidhanta si caama markaa loo xidhaa markay dhuunta soo gaadhana markaana toobadda waa la xidhaa markaana waxa weye waa xidhitaan khaas ah marka midna shaksigaasay ku gaar tahay midna caam wey ya midna caam wey marka labadaa xaal towbadda la aqbali maayo haday qoraxdu galbeed ka soo baxdo towbaddii waa xidhan tahay oo markaa lama aqbalayo hal yanduruuna ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu aw yaatiya rabbuka aw yaatiya bacdu aayaati rabbika yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra aayaadka rabbi markay yimaadaan waxaa loo jeedaa qoraxdu markay galbeed ka soo baxdaa loo jeedaa axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalama saxiixa ahina way caddaynaysaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay yani walaa tanqaticu tawbatu xataa tatluca ashamsu min maghribiha towbaddu go'i mayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo marka hadday qoraxdu galbeed ka soo baxdo albaabkii towbaddu waa xidhanya yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl nafaan hore mu'minad u ahayn hadday markaa iimaan la timaaddo xaaladdaas lagama aqbalaayo waa iimaanu lyaa'is falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana yacnii iimaankoodu waxba markaa may anficinoo ma tarin markay cadaabka yagay arkeen marka cadaabka in la arko kaley ka dhigan tahay tanna haddii markaysaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo xaaladda labaad waa markay naftu dhuunta soo gaadho ee aayadda waxaa ku sugan xataa idaa xadara axadahum almowt ilaa midkood geeridu ku soo xaadirayso marka geeridu hadday soo xaadirto inaan towbaddii laga aqbalayn baa daahirka aayaddu u egyahay laakiin xadiidka tirmidi wakayruhu soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalayaa inta aan naftu dhuunta soo gaadhin yacni marka waxa weye qarqaradu waxay tahay waa markay markaa dhuunta ku noqnoqonayso alla dhuuntay kaga wareegaysaa ya qarqaradu waxa weeye waa noqnoqoshada halkaas qofku hadduu isaa wax liq yacni waxa weeye wixii aanu liqino markaysaa marka halkaas ku noqnoqonayo ayaa qarqaran la yidhaahdaa saas aawadeed dawooyinka lagu luqluqday ee markaysaa markaa xalqiga iyo lagu talagalay waxyaalaha waxyaalaha infectionka ku samaysma inay ka anfacdo waata la ydhaha lagu luqluqdo la yidhahdaa qarqara yani halkaa qaqaqa ku ceeli dabeedna markaisaa tuf marka naftu markay halkaa kaga wareegayso towbaddaasi waxa weeyaan way ka xidhantoo lagama aqbalaan xadiidka caynkaasa kollay inkastoo culammada qaarkood ay yacni marka istinkaareen ama maqaal ka sheegeen laakiin bacdu ahlicilmi baa quweeyey waxaa taxsiiniyey tirmidi iyo dahabi iyo albani waxaa saxiixiyey xaakim iyo ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey marka culammada qaarkood saasay xadiidka u quweeyeen waxaanu tilmaamayaa xaaladda naftu dhuunta soo gaadha uun inaan towbadda la aqbalayn laakiin inta ka horraysee uu muxtadarka yahay ee geeridu ku soo xaadirtay laakiin halkaa aynay soo gaadhin in laga aqbalayo ayaa xadiiska laga fahmayaa ayaa xadiidka laga fahmayaa addilo kaloo laga qaadanayo qofkii oo sakaraada in towbadda laga aqbalayaana waa jiraan waxaa ka mid ah xadiidkii markaysagaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u yimi adeerkii isagoo sakaraadkii ku sugan oo ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerow laa ilaaha ila allahu dheh kelmadan ilaahay agtiisa kuugu dooda dheh yacni saas iyadaa ku yidhi inay kelmaddaasi anfacaysaana laga qaadanaya hadduu odhan lahaa xadiiskaasina saxiixaynku ku sugan yahay waxaa kaloo u daliila xadiidka kale ee tilmaamaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inan yar oo yuhuudi ahaa oo nebiga iskaba jeclaaday oo wakhtiyada qaarkood intuu nebiga u yimaado u khidmayn jiro u shaqayn jiray yacni u adeegi jiro u qabaani jiray ayaa markaa xanuunsaday inanka yaraa yahuudiga ah markii hore ma islaamin wakhtigaa uu nebiga u imanaayo ee wakhtiyada qaarkood uu adeegaayo yacni muu islaamin markuu xanuunsadee inankii sakaraaday baa nebigu soo booqday calayhi salaatu wasalaam waa soo booqday markuu soo booqday ayuu wuxuu yidhi aslim islaam buu ku yidhi markuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inankii yaraa yahuudiga ee sakaraadayay islaam markuu ku yidhi inankii yaraa aabbihii ayuu sare u eegay inanka yar aabbihii wuxuu ku yidhi inankii aic abalqaasim abalqaasim aic mujaamal ahaan buu isaga yidhi wuxuu fahmay odaygu inuu inanku islaamnimada doonaayee isaga marka waxa weeye dee uu ka haybadaysanayo yacni markaa ayuu fahmay dabeedna aic abalqaasim buu yidhi abalqaasim aic isagoo ma atiicin inanka yaraba ashahaatay wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah in yar dabadeed baa naftu ka dhacday markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahad leh ilaaha naar ka badbaadiyey ayaa mahad leh yacni saas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa laga qaadanayaa shahaadataynka uu la yimi inankaa yar ee yuhuudiga ahi isagoo sakaraadkii ku jiraa inay markaa islaamnimadii ugu sugnaatay towbaddii kufriga uu ka toobad keenayana ugu sugnaatay uuna ku badbaadayo sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu sheegay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar calaa haada waxaa laga qaadanayaa qofka muxtadarka ah ee sakaraadku ku soo xaadiro qabla alkharqara intaan naftu dhuunta soo gaadhin in towbaddu u furan tahay ayaa laga qaadanaya saas yadaa ayaa markaa yacni axaadiistaasi ay daliil u yihiin marka aayadda dee kama hor imanayaan xataa idaa xadara axadahum almowt waxay ku saabsan tahay waxa weeye waa marka xaalat alkarqara xadiiskaa fasiraya wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim saas aawadeed waxaa laga tilmaamayaa waa marka naftu dhuunta soo gaadho markaasaa laga tilmaamayaa xaaladdaasaa looga jeeda ruux baa wuxuu yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam sabbiga maxaa looga jeedaa miyay caydu bannaantay bu kuleeyihi caydu miyay bannaantay caydu hadday tacsiir tahay oo dee waxa weeye ciddan la yidhi ciqaab ahaan ugu tacsiira oo nooc edbiniya ay tahay waxay noqonaysaa dee markaa mid e, bannaan bay markaysaa markaa noqonaysa mid mashruuca ayay noqonaysa waxay ku xidhan tahay xaaladdan dee markaa la yidhi waxa weeye canaanta la canaananayaa waa nooc markaa tacsiir ah yani waxa weeye xumaanta markaysaa xumaantooda sheegista la sheegayo laleeyahay xumaan baa samayseen iyo faaxishaa samayseen waa nooc dee marka waxa weyaan yani sabi iyo canaan ah yani noocaas wey taasaa laga tilmaamay sabiga mid bannaan miyaanu jirin ya sabiga mid bannaani miyaanu jirin oo qadarka waxa weeye qofka uu ku caayo in laeg inaad caydaaso kuma bannaano mubaaxba maaha almustabani maa qaala facala lbaadiyi minhu lismu maa lam yactadi lmadluum ya ta kale xumaanta cidi leedahay sheegista lagu sheegayaa miyayna sabi ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam khawaarijta markuu sheegayay muxuu ka yidhi kilaabu naar kilaabu naar ma ammaanba cay maaho kilaabu naar baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa eydii naarta eydii naarta dee xumaantoodii waa la sheegaya xumaantoodii waa la sheegaya ciddii faaxisho samaysay in laha faaxishaa samayseen oo saaxibu faaxishaa tahay de waa arrin saxa arrin saxa wey qadariyada markuu sheegaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska sunanka ee culamada qaar ay quweeyeen wuxuu tilmaamaya alqadariyatu majuusu hadihi lumma qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii yani majuuskii ummaddan weeyi majuusku kuwa dabka caabudaa la yidhahdaa waddamaarata labada khaaliq sheega kuwaasay shabah ku leeyihiin baa laga tilmaamaya waa tashbiih baliiq yacni ummaddan waxay uga dhigan yihiin majuuskoo kale oo ay shabah ku leeyihiin majuuskii haakada aasaa la tilmaamaya aayadda waxaa ku sugan ciddii gaalnimo ku dhimataa inaanay markaa toobad lahayn taa intaanaan gaadhin xaaladdan ku saabsan qofka aan naftu dhuunta soo gaadhayna muxtadarka ah in towbadda laga aqbalayo waa u sheegnay markay dhuunta soo gaadho wax towbada laga aqbali maayo in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir waxaa laga fahmayaa hadduu markaa xaalatulqarqara gaadho towbad lagama aqbalayo towbad lagama aqbalayo ha ahaato towbad gaalnimo laga toobad keenaayo ama ha ahaato towbad macsi laga toobad keenaayo ha yeeshe qolada xanafiyadu waxay kala reebeen labada mas'alo oo maatuuriidyadu waxay yidhaahdeen maatuuridi aan xanafi ahayn lama arag xanafigu cid aan maatuuridi ahayn waa noqon karaa laakiin lama arag maatuuridi aan xanafi ahayn maatuuriidyadu waxay yidhaahdeen xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir kaafirkuu ku gaar yahay bay yidhahdeen oo haddii gaalnimo laga toobad keenaayo xaalatulkarkara towbaddiisa la aqbali maayo laakiin haddii fisqi iyo macsi uu ka toobad keenaayo qof muslim ahaa xaalatulkarkara waa laga aqbalayaa bay yidhahdeen waxay kala saareen kufrigii iyo maa duuna alkufri towbadda laga toobad keenayo cid muslim ahayd ay macaasi iyo fisqi ay ku sugnayd ka toobad keento fii xaalati alkharkara waxay dhahaan taa toobadeeda waa la aqbalayaa mubaarak mubaarakfuri markuu sharaxa tirmidiga tuxfatulaxwadiga soo naqliyey wuxuu odhanaya daahiruhu ilaaq daahirka markaa xadiidku waa inuu markaa mutlaqayto oo dhan laga tilmaamaayo ama kufri ha laga toobad keeno ama maa duuna alkufri ha laga toobad keeno waqayadahu bacdu lxanafiyati bilkaafir xanafiyada qaar waxay ku xadideen oo ku gaar yeeleen waa maaturidadii yacni gaalkay ku gaar yeeleen sida mulla cali alqaari uu sheegay kadib baa mubaarak mubaarakfuri wuxuu odhanayaa alaahiru almucawalu calayhi huwa alwal yacni sida daahirka ah ee la cuskanaya waa qowlka hore oo waa in markaysaga yacni dembi kasta oo laga toobad keenaayo hore aan looga toobad keenin oo fii xaalati algargara laga toobad keenaayo ama gaalnimo ha noqoto ama wax ka sokeeya ha noqoto inaan la aqbalayn inaan la aqbalayn mid kale waxau yidhi maaturiyadu waa khilaafeen oo faqaaluu tuqbalu tawbatuhu fii tilka alxaali yacni qaala alxaskafi waxa uu yidhi wakhtulifa fii qabuuli towbati alya'si waalmukhtaaru qabuulu towbatihi waxay ka mid tahay masaa'isha ashaacirada iyo maatuuryadu ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay waxaa jirta alashaacira waalmaaturiidiya masaa'il bay isku khilaafeen masaa'isha isku khilaafeen bay mas'aladana ka mid tahay ashaaciradu waxay leeyihiin sida ahluxadiiskuba ay qabaan waxay markaa leeyihiin dembi kasta oo aanu qofku hore uga toobadkeenin fii xaalati alqarqara hadduu ka toobad keeno ama gaalnimo ha noqoto ama wax ka sokeeya ha noqotee laga aqbali maayo sidoodaana saxan waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay mareen saxiixana ah adiladuna waa sida laga qaadanaayo cumuumaadkeeda sida laga daliishanayo laga qaadanaayo allah waxau yidhi inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaala inama tawbatu yacni toobadda maqbuulada ah ee rabbi ballan qaaday inuu aqbalayaa calallaahi allah korkiisa yacni markaa ahaatay alkaa'inatu cala allaahi liladiina lagu khabraya calallaahi alkaa'inatu cala allaahi allah korkiisa markaa ahaatay waxaa loo jeedaa allah ballan qaadee isku waajibiyey inuu aqbalaayo sidiisa ilaahay waxaanu isku waajibin kuma waajibaan oo siday muctasiladu yidhaahdaan qiyaasan cala almakhluuqi baa ilaahay wax loogu waajibiyaa sax ma aha laakiin ilaahay wax waa isku waajibiyaa waxna waa iska xarimaa sida xadiisu qudsigiiba uu sheegaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka soo wariyey yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommadaydiiow waxaan ka xaaraam yeelay dulmiga anaa iska xarrimay saasoo kalea ilaahayna wax isugu waajibiyaa kataba rabbukum calaa nafsi araxma kataba calaa nafsi araxma allah marka waxa weeye wuxuu isku faral yeelo isku waajibiyey naxariis inuu naxariisto wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin marka inama tawbatu towbadda maqbuulada ah cala allaahi alkaa'inatu cala allaahi yacni ee allah korkiisa ku sugan iijaabu isku waajibinayo tafadulan wa ixsaanan isugu waajibinayo allatii taasoo kataba calaa nafsihi allah markaa uu e, ku faral yeelay daatadiisa qabuulahaa aqbalaaddeeda uu ku faral yeelay bifadlihi fadligiisa uu ugu faral yeelay liladiina kuwii bay u sugnaatay yacmaluuna samaynaayey assuu'a xumaatada samaynaayey almacsiyata macsida samaynaaye waxay macsida samaynayeen bijahaalatin xaalay aqoon darro ku dheehan yihiin multabisiina bijahaala xaalun xaal weeye ay jaahiliina xaalay jaahilin yihiin multabisiina bijahaala waxay la macno tahay jaahiliina id casaw rabbahum markay rabbigood caasiyeen yacni markaa ayay yacni xumaantaa la yimaadeen nusakha qaar idaa casaw bay qorayaan laakiin id casaw baa saxan sida nusakha qaar ku sugan id casaw rabbahum markay rabbigood caasiyeen yacni markaa ay xumaanta markaa la yimaadeen iyagoo jaahilina suma yatuubuuna intaa dabadeed toobad keenaayey min qariibin min zamanin qariibin wakhti dhow toobad keenaayey qabla an yuqarqiruu intaynay naftooda ku celcelin dhuunta kaannahu qarqaradu iyaga ka dhacayso ya nafti markaysaga iyadaa markaa halkaa ku noonoonaysa marka kaannahu waxa weeye markaa naftii markaynay soono bixin oo yani halkanna kaga wareegayso kaannahu isagu markaa halkaa uu ku celcelinayo kale isnaadka isaga loo tiiriyo qabla an yuqarqiruu intaan naftu dhuuntooda soo gaadhin oo halkaa aynay ku celcelin yacni yuradiduu ruuxahum fii xuluuqihim fa ulaa'ika yatuubu allaahu calayhim kuwa allah waa ka toobada aqbalaya yaqbalu tawbatahum towbadooduu aqbalaya wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid cilmi badan bikhalqihi khalqigiisa u cilmi badan wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahay yacni daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo odhaahyadiisa iyo khalqigiisa iyo waxa markaa xataa aan jirayn wax walba ilahay waa u cilmi badan xakiiman mid xikmad badan buu ilaahay ahaaday fii suncihi waxa uu samaynaayana waa u xikmad badan yahay xoogaa qusuur baa ku jira in macnaha la caam yeela fiican waxa uu samaynaayo wuxuu abuuraayo wuxuu odhanaayo wuxuu sharciyaynaayo wax walbaba u xikmad badan yahy walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati walaysat itawbatu towbadda maqbuuladii may ahan liladiina kuwii mid u sugan ma aha yacmaluuna samaynaayey alsayi'aati xumaanaha samaynaayey addunuuba dembiyada waxay dembiyada samaynayeen xataa idaa xadara ilamaa iyo marka uu ku soo xaadiro axadahum midkood uu ku soo xaadiro almowtu geeridu ay ku soo xaadirto wa akhada fi nasci uu gudagalo siibista nafta laga siibaayo waxaa loo jeedaa fii xaalati alkharkhara laga tilmaamaya sida xadiisku qaydaayo wa akhada uu gudagalo fi nasci siibista nafta laga siibaayo qaala odhanayey waa idaada jawaabteedii cinda mushaahadati maa huwa fiih markuu arko xaaladdu ku dhex sugan yahay innii tubtu al'aan anigu haddaan toobad keenay odhanaayo falaa yanfacuhu daalik kaasi ma anfacaayo walaa yuqbalu minhu lagama aqbala yacni lagama aqbalay sida waxa weeye kuwii markaa cadaabku ku dhacayayba aan looga aqbalayn yacni xaaladdaa yacni markaa waxa weye cadaabka ay ku dhex sugan yihiin ya waatuu allah yidhi wajaawazna bibanii israa'iila albaxra faatbacahum fircawn wajunuuduhu bagyan wacadwa xata ida adrakahu lgaraqu qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin alana waqad casayta qabl wa kunta min almufsidiin lagama aqbalin isagoo wakhtigaas marka waxa weeye doonay inuu markaa toobad keeno haddana xaaladda noocaasi waxay ahayd xaaladdii towbadda aan la aqbalayn ayay ahayd oo cadaabku markuu ku habsado oo ku bilaabmo dee mid marka toobaddii laga aqbalaya maaha ya yaani mid towbaddii laga aqbalayo ma aha saas aawadeed baa lagu yidhi al aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma hadda ayaad markaa sidaa leedahay o odhanaysaa waad doonaysaa inaad toobad keento adigoo hore cisyaankii ula yimi cisyaankiina ku nagaado ku sugnaaday ilaa xaaladda markaysaga waxbaan yacanii dee aada ka quusatay nolol ya towbatu ikhtiyaar ma aha waa towbatu idiraar nafta ayaa markaysa marka waxaan yani markaa haysa ayaa xaaladdaa ka yeedhsiisay walaladiina kuwiina toobaddu uma sugnaa toobad maqbuule uma sugnaa yamuutuuna dhimanayay wa hum kufaar walxaal hum iyagu kufaarun gaale ay yihiin dhimanayay kuwaasna wax toobada ma leh oo aakhire haddii isyaan keena lagama aqbalaayo idaa taabuu fi laakhirati aakhira hadday toobad keenaan cinda mucaayanati alcadaabi cadaabka markay arkaan cadaabka markay arkayaan agteeda laa tuqbalu minhum lagama aqbalayo lagama aqbalayo ulaa'ika actadna kuwaas waxaanu u diyaarinay actadna lahum waxaanu u diyaarinay cadaaban aliiman mu'liman cadaab waxanuujinayaan u diyaarinay yacni mid kastooo dhibaatadu ku dhacdaa xaaladda marka uu nolol ka quusto waa isku dayay inuu toobad keeno laakiin waxba u tari kuwa mulxidiintii wakhtiga ay sakaraadayaan markay naftu markaa ay halkan timaaddo marka mulxid ma jiro ya yacni xaaladda caynkaasa wuxuu doonayaa inuu marka waxa weeye islaamo toobadkeenu doonaya laakiin laga aqbali maayo ya aabbaha mulxidiinta ee casrigan ayaa lagu yidhi war haddii waxaad sheegaysaa ay dee markaa sax noqon waayaan oo dee ilaahay jiro oo lagu soo saaro aakhiro maxaad yeelaysaa waxaan odhanayaa buu li ilaahu misteeg baa dhacaan odhanayaa buui misteeg baa dhacay ya yaani waan qaldamay waa qaldamay saasaan odhanaya bu laakiin taasi waxay u taraysaa ma jirto mid mulxidah allakooda ayaa wuxuu ku yihi mid muslima ilaahaad caabudi jirtay haddii dee waxaaad sheegaysa aad aaminsan tahay iyo qiyaamada iyo waxaas la waayo xaalkaagu suu noqonaya sida adiga xaalkaagu noqonaya ka xumaan maayo buui yaa marka adiga waa kugu beriyo inaad ogaato waxaad dafiraysa inay jiraan oo xaqiiqo tahay sidaad noqonayso kama darni buu yidhi yaa bimacnaa adaa iga xun xaaladda markaysa hadday saa noqoto min qabiil ixtijaaj baa saa loo yidhaahdaa marka qofkii aan rumaysnayn lala doodaayo ayaa saasoo kale loola doodaa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa yaxillu lakum idinma xalaalaha an tarisu nnisaa'a dumarka inaad dhaxashaan karhan ay mukrihihinna xaalaa markaa dirqinaysaan oo khasbaysaan inaad dhaxashaan daatadooda mid idiin bannaan maaha ama mukrahaatin yaga laga xaaleeyo mafcuulka annisaa xaal la dirqinaayo inaad dhaxashaan oo ay dirqisan yihiin yacni mid markaa idin xalaala maaha oo khasab aa ku guursataan walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna walaa an tacduluuhunna inaa markaysagaa ka mancidaanna idinma bannaana inaa u diiddaan markaysagaa guurkana idinma bannaana litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna si aa ula tagtaan wixii markaa aasiiseen wax ka mida si aa uga qaadataan inaa guurka u diidaanna idinma xalaal aha ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faaxisho cad inay la yimaadaan mooyaane ama ilaada loo fasiro istisnaa munqatic ha yeeshee haddii ay la yimaadaan faaxisho mubayina ay la yimaadaan falakum an tudaaruuhunna waxay idiin markaa bannaan inaad dhibtaan si ay markaa yacni markaa madax fur idiin siiyaan wacaashiruuhunna bilmacruuf wacaashiruuhunna dumarkii kula dhaqma oo kula dhaqma bilmacruuf macruuf kula dhaqma si san oo wanaagsan kula dhaqma fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan oo karaahiyaysataan facasaa an takrahuu shay'an yacni u sabra facasaa an takrahuu shay-an waxaa xaqiiqo ku tihiin oo mudan tihiin inaad nacdaan shay wayajcal allaahu fiihi khayran kasiira uu ilaahayna khayr fara badan dhexdiisa shaygaa ka yeelo wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawj wain aradtum haddii aad doontaan istibdaala zawjin haweenay inaad ku beddelataan makaana zawjin haweenay meesheed aad ku beddelataan oori oori meesheed aad ku beddelataan haddaad doontaan wa aataytum qintaara wa aataytum walxaal qad aataytum aa siiseen ixdaahunna midkood aa siiseen dumarkaas qintaara xoolo fara badan aa siiseen falaa ta'khuduu minhu shay'a wax ka mida xoolaha ka qaadanina ata'khuduunahu miyaa ka qaadanaysaan maalkaas buhtaanan xaalaa been abuuranaysaan miyaa ka qaadanaysaan bimacnaa dulminaysaan wa isman mubiinan ay wa aasimiina iyo xaalaa dembaabaysaan dembi cad aad dembaabaysaan miyaa qaadanaysaan wa kayfa ta'khuduunahu sidaa u qaadanaysaan ha qaadanina waqad afdaa bacdukum ilaa bacd walxaal qad afdaa uu gaadhay bacdukum barkiinba ilaa bacdin barka kale uu gaadhay yacnii idinkoo isu galmoodo xalaal isugu tegay yacni miyaa haddana meherkii ka qaadanaysaan oo wax ka ceshanaysaan wa akhadna minkum ay idinka qaadeen dumarku idinka miithaaqan ballan idinka qaadeen ballankaasoo qariiban adag a idinka qaadeen waxaa loo jeedaa ballanka adag yacni markaa nikaaxa guurka ayaa laga tilmaamayaa oo laga lagu itlaaqay inuu yahay miithaaq adag inuu markaysaga uu yahay yacni markaa lagu magacaabayo aayaddan hore sabab bay lahayd sababtaasna waxay ahayd waxaa jiri jirtay waayadii hore qabla alislaam islaamnimada qaybteeda horena way soo gaadhay haddii markaa waxa weeye nindhinto oori ka dhinto ooridaa laga dhintay ninka ragga u xigtada ah ayaa markaa waxa weeye mid ka midii uu ku tuuri jiray mara ku tuuri jiray maradaa markuu ku tuuro cid u dhaafi jirtay ma jirin hadduu doonana isagaa guursan jiray hadduu doonana cid buu u guurin jiro markaasuu meher ka qaadan jiray hadduu doonana markaysa markaa waanu xataa guursanna cid u dhaaf jirtay oo markaysaga yacni guursan jirtay ma jirin waxaana loo qabay inuu markaa isagu u xaqnimo badayo marka ninkaas uu ka dhinto ooridaa ragga xigtada u ah ninkaas ama dumaashiyada iyo wax la midka u ah baa marasaa ugu tuuri jiray maradaa hadduu ku tuuro cid alla cid u dhowaan jirtay ma jirin waxay noqon jirtay markaysaga ninkaasaa qofkaa dumara dhaxlay hadda maalkeedu dhaxlay maaha daatadeedu dhaxlay ya ninkiibuu ka dhaxlay saas aawadeed wuxuu isagu iska leeyahay aan loo dhaafi karin hadduu doonana cid u guurin karo hadduu doonana guursan karo haddii kalena markaysa markaa ay iska joogi karto iyadoo aan markaa guursan ilaa madax farad iyo wax la mid a ay siiso caada noocaasaa jirtay dabeedna aayaddan baa ku soo degtay sababta saa ku soo aroortay saxiixa bay ku timi oo fii saxiix albukhaari baabay ku sugan tahay kaanuu idaa maata rajulu kaana awliyaa'uhu axaqa biimra'atihi in shaaa bacduhum tasawajaha wa in shaa'uu zawajuuha fahum axaqu biha min ahliha fa nasalat ilaaya waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkoodoo sheegaysa marakutuurka sheegaysaana waa soo aroortay axaadiis kale saas waa ku soo aroortoo sii caddaynaysa ina arajula kaana yarisu imra'ata dii qaraabatihi fayacduluhaa xataa tamuuta aw tarudda ilayhi sadaaqaha fa nuhiya can dalik ninkuu wuxuu ahaan jiray mid dhaxla ninka xigtadiisa ooridu ka dhintay buu dhexli jiray daatadeeda haddee lafteedu dhaxlaya markaasuu guurka u diidayaa ilaa ay ka dhimanayso ama ay meherkii soo celinayso hadda meherka isaguma siin qariibkiisaa siiyey meherkaa ay soo celinayso saasay marka ay samayn jireen marka aayaddanna saasay ku soo degtay sidaas ayay ku soo degtay calaa kulli xaal marka waxaa lainoo sheegayaa dumarka laftooda inaana dhaxlin qofka dumarna hadduu ninku ka dhinto way madax bannaanaatay sharcanna cidda iyadu doonto ee ay ku raalli noqoto ayaa markaysa markaa eh, guursan karta lagumana khasbi karo ciddii marka waxa weeye ninka qaraabadiisa ahayd ama dumaashiyadeed yacni markaa laguma khasbi karo caadada caynkaasee gaaladii carbeed ay lahaan jirtay waxaad mooddaa soomaalida inay marka caadada wax ka midii soo galeen oo iyadoo tamaaman oo sideedii ah yaynay ula imaneen laakiin wax ka mida ayay markaa yacni markaa sameeyaan oo ay waagii hore aada u samayn jireen waayadii hore aad baaday u badnayd waaba la isku layn jiray wakhtiyada qaarkood waxay u qabeen qofkaa dumara marka laga dhinto ninka ugu xiga ayay yidhaahdaan muddayadeeda isagaa leh ninka ugu xiga ninkaas ee gayaanka u noqonaya ayaa muddayadeeda le baa la odhan jiray markay caynkaa noqoto ha dhow dee waxabay qofka dumari doorba uma lahayn inay diiddo hadday diiddo xataa waaba la khasbi jiray waqtiyada qaarkoodna waxaa dhici jirtay inay kufsadaanba qaarkood haddii cid kale markaa u dhaaftana dee arrin ama la ysku laayo ama markaysa markaa xaal laga qaado ama wax la mida oo nin naagtiisii laga qaaday oo kale inay tahay bay markaa ula dhaqmi jireen yacni markaa caadada noocaasi waa caado xun oo caadaadkii waxaweeye sharciga lagu buriyey bay ka mid ahayd caadaadkii gaalada inay ahayd gaaladii carbeed caadaadkoodii bay ka mid ahayd aayaddanna taasay ka warramaysaa laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karhan dumarkii inaad khasab ku dhaxashaan oo tidhaahdaan marka haddii laga dhintay aniga iskale yaa oo layma dhaafi karo khasab baan ku guursanayaa yacni marka aad tidhaahdaan waxa weeye mid idin xalaala maaha xaaraan ba idinka taho idinma bannaana inaad guurka u diiddaanna mid idiin bannaan maaha tan waxay cammimaysaa walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna mid sawjo oo uu qabo aanu xuquuqdii siinayn oo sii daynayn si ay nin kale u guursato yacnii isaguna xuquuqdii aanu siinayn waxay kaloo cammimaysaa mid aanu qabin oo aanu guursan oo kuwaa la dhaxlaya ka mida oo uu guurkii u diidaayo walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna yacnii ilaa xoola laydin siiyo ay isku furanayso inaa marka waxa weeyaan guurka ka mancidaan xuquuqdeeda ka mancidaan guurka u diidaan mid idin xalaal oo idin bannaan ma aha laakiin hadday faaxisho oo bayina yani mubayino oo cada ay la timaaddo yacni xaalka caynkaasa inaad dhibtaan way idiin bannaan tahay si ay markaa madax furad yani markaa idiin siiyaan waxaa loo jeedaa yacni qofkii dumar ahayd ayaa marka waxa weeye waxay la imanaysaa yacni markaa dhib bay la imanaysaa ama afxumo ha ahaato aan loogu sabri karin ama zine iyo wax la mida iyo nushuusa ha ahaato dabeedna marka waxa weeye ta noocaasa xaalka caynkaasa iyagoo ninkii doonaayo dee waxa waxaweye iyadii ay diidan tahay oo laakiin dhibaataynayso markaasoo kale khulci waa suuroobi karaa inay dalqadda meher ku iibsato meherkeeda ku iibsato yacni mid markaa bannaan weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen itlaaqa lafdiga aayaddan lafteeda waa la nasakhay bay yidhaahdeeno mid waxaweeye wada baaqiya ma aha waxaa markaa kollay khulcigu goorta uu bannaanaanayo sida saxiixi waxay tahay khulcigu wuxuu bannaanaanayaa haddii ninku qofka dumara isagu doonaayo ee uu qabo waa doonayaa laakiin yada ayaa qadda keen ah isagu markaysagaa laakiin waa rabaa yadina waa karaahiyaysatay oo markaysaa ma doonayso waxayna tahi lama noolaan karayo xaalka caynkaasa waxaa la odhanayaa dalqadda ku iibso meherka laakiin hadduu isaguna aanu doonaynin inuu markaa dalqadda ku dhibaateeyo si ay yacni u iibsato dalqadda uma bannaana xaaladda markaa uu u bannaananayo khulcigu inay dalqadda meherka kaga iibsato waxay u bannaanaanaysaa waxay tahay waa markuu isagu raaqib yahay oo gabadhan eh, ama haweenaydan doonayo waa markuu isagu raaqib yahay oo haweenaydan uu doonayo iyaduna diidan tahay keen ay tahay oo ay leedahay ilaaba ilaa lama noolaan karo ma doonaayo si walba waa in layga furaa yacni sidaas ay noqoto xaaladda caynkaasa ayaa la odhanayaa dalqadda meherka ku iibsa la odhanaya markaana waa u bannaanaanaysaa beddelka caynkaasa inuu qaataa laakiin haddii aanu doonaynin oo labada midnaba ka kala doonayn inuu ku dhibo si uu meherka u seejiyo mid u bannaan ma aha waxay noqonaysaa mid markaa taasi xaaraan ka abay markaysa waxay noqonaysaa oo mid u bannaan eh, ma aha walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna ila an ya'tiina bifaaxishati mubayina marka xaaladda markaysaa iyadu dhibta ay waddo isaguna marka waxa weeye uu raaqib yahay oo doonaayo xaaladda caynkaasa madax furadka iyo beddelka waa qaadan karaa haddii kale maya waajibna waxaa dumarka in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan wacaashiruuhunna bilmacruuf xagga odhaahda iyo xagga ficilkaba waa soo gelayaan haddii dumarkii la noco oo ninku qofka dumara aanu u karaahiyaysto oo wax ku noco waxaa u fiican inuu ku sabro inuu ku sabra u fiican nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara nin muumini qof dumaroo muuminada yacni karaaho wax ku karaahiyaystay yacni markaa ayaanu ku nicin oo kaga tegin oo ku tuurin in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara mar hadday qof mu'minada tahay hadduu dabeecad ku karaahiyaysto akhlaaq ku naco mid kaluu kaga raalli noqonaya dee qof wada markaa wada wanaagsanna dayn uguma jiro yacni mid waliba waxa weeye markaa dee wanaag iyo xumaan buu mid waliba leeyahay yacni qofka marka waxa weeyaan wax ku lagu qoonsadaa wax kalena waa ku wanaagsan yahay marka in loo sabro ayaa markaa la rabaa fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an shayan wayajcal allahu fiihi khayran kasiira maaha inuu markaysaga qofku yidhahdo waa inay mudhiya gacan noqotaa oo ilaaba ilaa wanaagsanaataa gees walba ya yacni adiguba dama wada wanaagsanid gees walba marka waa in laysu sabraa waa in laysu sabraa hadda ma aragta laakiin hadduu markaysaga dee doono inay markaysaga wada wanaagsanaato sida uu doonaayo un ay wada noqoto deeta noocaasa inaanu helin baa laga yaabaa hadduu taa sidaa ku sii daayana dee hadhow kama aamin qabo ta kale uu markaysagaa guursadana inay tii dhaami doonto inay ka fiicnaan doonto markaysagaa ma oga waxaaba dhici karta dee in lagu ciqaabo mid ka daran ayaaba suurtoobi karta marka khayrku muxuu ku jiraa in la sabro oo laysu sabro ku jiraa facasaa an takrahuu shayan wayajcal allahu fiihi khayran kasiira waa masale muhima waxaa laga yaabaa shay inaad nacdaan ilaahayna khayr fara badan dhexdiisa ka yeelo qofkaa dumara isagoo wax ku nacay haddana hadduu markaa waxa weeye ku sabro waxaa laga yaabaa meel kale in ilaahay ka cawilo oo ubad yani barara ah oo baariyiin ah oo wanaagsan ilaahay ku arsaaqo marka sabirka faa'iido badan baa laga helaya intee qof dumaroo markaysagaa dhib badan yacni marka waxa weeye ubad wanaagsan markaa dhashay ninbay ka sheegeen markaysaga inuu yidhi niyo qofkii dumar ahayd waa dhamac laakiin dheeman bay dhalaysaa buuri ya dheeman ayay dhalaysaa buuri laakiin waa dhamac buuri marka adiga hadday xataa dhib kugu noqoto yani sabir meel meelkaad cawilka ka helays waxaa laga yaabaa faraj in ilaahay kuu geliyaa laga yaabaayo oo sabirkaas yacni markaa waxaanad meel kale ka helayn inuu ilahay kaa siiyaa laga yaaba waxaanad meel kale ka helayn inuu ilahay kaa siiyaa laga yaaba qofka dumarina waa la mid hadday ninkii wax ku nacdo waa in markaysa markaa iyaduna ay sabirtaa waxaa laga yaabaa sabirkaas in markaysaa khayr badan ay ka hesho ayaa laga yaabaa markaa ka kale ee ay guursatana hadday ka tagto inuu ka wanaagsanaan doono ma oga waxaa dhici karta mid ka daran dayma markaysa ay la kulantaa suuroobi karta marka in laysu sabro oo laysu dulqaato yacni markaa ayaa fiican soomaalidu waxay yidhahdaan maamaad dee fiicanoo ay yidhahdaan ama waa loo sabraa ama waa laga sabraa yaa dumarka ama waa loo sabraa ama waa laga samraa dee farahaabaa laga oo dee markaa yacni in keli layska noolaadaa la doortaa ama dee waa loo adkaystaa waa loo sabraa markaa dee cawile waxaa la khayr qabaad ka helaysaa haddaad u sabirto oo markaysa markaa yani sida sharciga laynoogu sheegay aad markaa yeesho meel kale in laga cawilaa laga yaaba meel kale in laga cawilo ayaa laga yaaba waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk